wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin limaam الnawowi caleyh raxmat اllah fii leylat aلثalaaثiin aw alwaaxid aلثalaaثiin min shacbaan waqad takun alwaaxid min ramadaan alcilmu cind allahi caza wajal caami hijrat mustafa sala allahu alayh wala alihi wasaxbihi ajmaciin ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال warasaqana ikhlaasa fi lqowl walcamal inahu jawaadun kariim wbilijaabati jadiir majliskan waa majliskii lixi labaatanaad ee majaalisu dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka imaam nawowi caleyh raxmatullah riyaad saalixiin caawana waa habeen soddon ah bisha shacbaan amaba kow bisha ramadaan ilahay baa ogsan subxana wa tacaala sida ay noqon doonta marka sanadkan waa kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena sala allahu Eh, waxaan kusoo jirnay baabu alwarac wa tarku shubahaat dib baan insha allahu tacaala tobani ko xadii aan dib u laabanaynaa insha allahu tacaala waan gelaynaa ilaa labaatan xadiid eh, codsi yimid ayaa jira oo ku saabsan arrinta ayada ah. awgeed insha allah dulmar kooban oo ayaan eh, dib ugu laabanaynaa xadiidka shan ka bilaabi insha allahu tacaala wacan nawaas bni samcaana radi allahu tacaala canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle qaala nabigeena wuxuu yidhi albiru samafalka xusnu lkhuluqi waa dhaqan wanaag ama dabeecad wanaag walimu dembina maa weeyaan xaaka ku noqnoqday fi sadri aw fii nafsika naftaada ku noqnoqday wa karihta aad nacday an yatalica inuu muxuu arko calayhi dushiisa annaasu dadka ay kugu arkaan qofka u naca weeyaan biriga iyo samafalka oo wix nafta ay ku xasisho qalbigan uu ku xasilo weeyaan dembina waxaa weyaan wax alla wixi nafta ormaxaarba maxaaranba waa sidee haakada kaas ayaa dembiga ayuu nabiga leh sala allahu aleh ali wasalam aydan qofka u naca ay ku arkaan labadaas sifo wix yeesho waxaa weyaan waa dembi tan koobaad ma xaaraanba ma xalaalba ma bannaan yahay ma bannaana miya wamaa ila dalika waxa weeyaan arinta ayada ah ayaa waxaa weeyaan qofka uu muxuu ahaa isku dhiba tan labaad waxaa weeyaan dadka inay kugu arkaan oo dadkii ay muxuu ahaa adoo hawshii ku jira ay ku arkaanna waxa weyaan waad ka baqaysaa oo qofkuu nacaya haddii labadaa safi la helo waxaa weeyaan macnaha waxaa noqoni arrinta waxay noqonaysaa arrin dembi ah oonan bannaanin siduu nabigeen cadey sala allahu aleh waali wasalam xadiidka aad can waabisata waxaa laga wariyey ibnu macbadin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi waabisa ataytu rasuula allah rasuulka alla u yimid sala allahu aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi nabiga ji'ta ay aji'ta miyaad timid tas'alu adoo muxuu ahaa weydiina cani ilbiri samafalka adoo wax ka weydiina oo xukunka samafalka iyo wanaaggiisa iyo siduu yahay adoo in ogaado raba miyaad timid nacam qultu waxaan idhi nacamha faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh ali wasalam istafti qalbaka qalbigaada fatwo weydii qalbigaada suaalo qalbigaada su'aalo weeyaan albiru samafalka maطma'anat wixii ay ku xasisho weeyaan ilayhi isaga nafsu naftu oo waطma'anna ku xasila ilayhi isaga alqalbu qalbiga walimu dembigana maa weeyaan xaaka ku noqnoqdo fi nafsi nafta aw wataradada ku laalaabto fi sadri xabadka wain aftaaka haba kuu fatwoodeena annaasu dadka waa aftawka ku fatwoodana weeyaan xadiiun xasan rawaahu axmed wadaarimi fii musnadayhima xadiidkan waa xadiid saxiixa nabigeena sal allahu aleh ali waslm mucjiza mucjizaadkiis ka mid ah ayaa xadiidkan awalkiisa ku sugan oo xalina aanan sheegin mucjizada maxay tahay nabigeena sal allahu aleh ali waslm ninka waabise markuu u yimid wuxuu yidhi waabisow ma waxaad u imaaday inaad biriga wax ka ogaato ood i nabiga ala sla slam marka waa loo sheegay cilmi qaybkaas isaga ayaa loo sheegay mucjizatun min mucjizaatihi sal allahu aleh ali wasalam xadiidkaaaad wacan sirwacata bikasri siini lmuhmala wa fatxiha cuqbat bni xariin radi allahu tacala canhu annahu saxaabigaas tazawaja wuxuu guursaday ibnatan liabi ihaab ibnu casiis cafwan faatatu imra'atun haweeney baa u timid faqaalat waxay tihi innii aniga qad ardactu waan nuujiyey cubata cuqba iyo iyo wallatii gabadhii qad tasawaja biha uu guursaday fa qaala wuxuu yidhi laha cuqbatu wuxuu ku yidhi maa aclamu ma ogsooni annaki adiga ardactinii inaan nuujisay walaa ahbartinii imaadan sheegin hadda ka horna fa rakiba kadibna wuu fuulay saxaabigaas ilaa rasuul rasuulka lou fuulay sala allahu aleh ali wasalam oo daabay wax buu raacay weyaan wuu fuulay baabuur ma jirin abcan aras iyo wixii la midka ayuu fuulaya markaas daaba ayuu fuulay weyaan farakiba wuu fuulay cuqba ilaa rasuuli rasulka alle bilmadiinati madiine ayuu muxuu aaday maka ayuu joogay halkaas ayuu raaxilo ka qaatay ilaa madiine ayuu marka ninkaa la aaday weeyaan oo nabigu aaday calayhi salatu salaam fa sa'alahu kadibna markaasuu nabigu weydiiyey arrintii fa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal kayfa sideed wada joogaysaan kayfa sideebaad ay kayfa ijtimaacukumaa ijtimaaciina siduu ahaanaya oo suuragal say u noqonaysaa waqad qiila ayadoo arrintaa la yidhi oo waa laislikiin oo walaalatiin ayadoo la yidhi sideed wada joogaysaan waa arrin khatara weeyaan suuragal maahan fafaaraqaha cuqbatu cuqbatu wuu faaruqay wuu furay weyaan wanakaxad waxay guursatay zawjan nin hayrahu asagaan ahayn rawahu lbukhaari oo iskaga taga weyaan ihaab bikasri اlhamzati wacasiizuna bifatxi اlcayni wabizayin mukarara xadiidka aad an xasan ibn cali radi allahu tacala canhuma qal wuxuur xasan xafidtu waxaan ka xifdiyey min rasuli rasuulka al sal allahu aleh ali wasalam waxaan ka xifdiyey dac iskaga tag maa iskaga tag yariibuka ku shaki geliya ilaa maa laa yariibuka waxaanan ku shaki gelinayn aad weeyaan rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiix macnaahu utruk iskaga tag weeyaan maa tashuku fiih waxaad shakinaysid wahud qaada maa laa tashuku fiih waxaadan shakinaynin marba haddii sheekada ay noqota wax laga shakinaynin shayga laga shakinaa iskaga tag oo shayga aan shakigi lahayn la ima weeyaan xadiidka aad wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tir um lmuminiin kaana waxaa u sugnaaday liabi bakrin sidiiq waxaa u sugnaaday hulaaman wiil ama addoon oo yukhriju lahu u soo saara alkharaaj wax soo shaqayn jiray usoo xamaali wa kaana abu bakrna wuxuu ahaa yaakulu cuna min kharaajihi kharaajkiisuu ka cuni jiray fa ja'a yowman maalin buu marka yimid bihayin hay buu la yimid weyaan faakala minhu abu bakrin abu bakr shaygii ninkaa keenay ayuu wax ka cuni weyaan faqaala lahu lhulaamu addoonku wuxuu ku yidhi tadrii ay atadrii miyaad ogsoonta maa haada waxaanaad cuntay wuxuu miyaad garanaysa abu bakrow faqaala abu bakrin wuxuu yidhi wamaa huwa muxuu yahay waxaanaan cunay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa takahantu mid u baanguuray oo u kitaabgaablooy kitaabgaablo u sameeyey liinsaanin wamaa uxsinu mana wanaajin karin oo aqoon uma lahayn alkahaanata kitaabgowlownimada ama beenguurka isagao noocaasa oo weliba cilmi qaybka iyo waxyaabaha qaybka lagu beenguuro oo laga sheego laga sheekeeya nin aqoon ulana ma ahayn xataa ariiq loo maraya aqoon uma lahayn o ilaa ananii aniga khadactu waan khiyaamay waan dhakray weyaan falaqiyanii waa ila kulmay maantuu ila kulmay fa acطaanii wuxuu siiyey bidalika kahaanada ayada wuxuu igu siiyey haada aladii kanayto oo akalta minhu aad wax ka cuntay ayuu isii weyaan oo arrintaas khiyaanada aan khiyaamay oon beenta u sheegay oon wax weliba liidambeen ugu sheegay ayaad waxay u sii weyaan fa adhala abubakrin abubakr wuxuu geliy yadahu gacantiisafkiisa ayuu geli way macnaha ay fii fiihi faqa matagay kula shayin shay la arkoo fii batnihi ku rawahu lbukhaariy alkharaaju yacni yajcaluhu wuu yeela asayidu alkharaaju kharaajka shayun waa shay iyo xoola oo yajcaluhu uu yeeli asayidu qofka addoonka lah calaa cabdihi addoonkiisa uu muxuu ah yeeli yuadiihi kadibna wuu gudanaya qofka ilaa sayid buu u gudayaa kulla yowmin maalin la arko wuxuu leeya maalinta boqol shin baa lagaa rabaa laba boqol baa lagaa rabaa kun baa lagaa rabaa kow kulla yowmin wa baaqii kasbihi addoonka wuxuu shaqeeyey wixii ka soo harayna yakuunu waxay u sugnaanaysaa lilcabdi addoonka qaadani marka wixii soo harayna addoonka qaadani saas way kharajka xadiidka shan boqol iyo shan iyo wa can naaficin waxaa laga wariyay ana cumara ibnu lkhataabi radia allahu tacaala canhu kaana wuxuu ahaaday cumar farada mid u qadaray oo u qondeeyey lilmuhaajiriina muhaajiriinta alawaliina ee horeeyey asaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin walansaar muxuu ahaa qad farada mid u qadaray oo u qondeeyey lilmuhaajiriina muhaajiriinta alawaliina ee horeeyey arbacata alaafin afar kun wa farada wuxuu u qadaray libnihi wiilkiisana alaaata alaafin wahamsmiya saddex kun iyo shan boqol faqiila waxaa loo yidhi marka arrintiia wax laga yidhi waxaa loo yidhi huwa min almuhaajiriin muhaajiriintu ka mid yahay cabdilaahi bn cumar falima naqastahu maxaad ugu nusqaamisay faqaala wuxuu yidhi cumar inamaa haajara la haajiri un bihi inamaa haajara bihi waxaa la haajiri abuuhu aabbihiis riwaayaadka riyaadka intaanan ahayn oo hada muxuu ahaa usuusha waxaa ku taalla kalbukhaari oo kale abawah labadiisa aabba hooyo aabbaa la haajiran ayaa ku taalla saas ayaana sida muuqato saxda weyn insha allahu tacala inamaa haajara bii waxaa la haajiray abawaahu labadii dhashay ayaa la haajirtay weyaan taqliibun lilab yaquulu marka wuxuu leeyahay cumar laysa ma ahayn huwa isaga kaman haajara binafsihi qof naftiisa la soo haajiray oo isaga laftarkiisa mxuah soo baxay lamid maaha weyaan lana mxuu ahaa ajar maahan saas oo inta la siinaya qolyahan ayaga iswaday in la siiyo sax maahan ayuu leeyahay rawahu lbuhari inta iyada waa iyo inuu mxuu aha waxyaabaha <clears throat> shubahaadka iskaga fogaado weyaan xadiidka shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad <clears throat> wa can cطiyata waxaa laga wariyey ibnu curwata asicdiy asacdiy alصaxaabiy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalih wasalam alaa hooyay liyuballiq ha gaarsiiyo alcabdu addoonka afwan qaala rasul rasuulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali laa yabluqu ma gaara alcabdu addoonka an yakuuna inuu ahaada min almuttaqiina kuwa rabbi ka baqa xataa yadaca ilaa uu ka taga maa laa ba'sa bihi waxaan dhibaato lahayn xadaran isagoo ka baqa mima bihi ba'sun waxa baaskala xadiidka waa kii aan sheegnay rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan xadiidka waa xadiid iyo qofka kelinoqoshada ayuu u baab yahay baabu istixbaab alcuslati kelinoqoshada iyo fogaashada la fogaado fadliga ay leedahay iyo sunno inay tahay ayuu baab yahay cinda fasahaadi nnaasi markii dadka ay fasaadaan iyo wazamaani zamanka uu fasaado aw ilkhawfi ka baqitaan laga bao oo qofku ka baqa min fitnatin fitna fi diini diintiisuu kaga baqa weyaan aw wuquucin dhicitaan ku dhaca fii xaraamin xaraam iyo wa shubahaatin iyo wanaxwiha wakhtiga isaga qofka inuu fogaado oo dadku ka dhexbaxa oo dadka dhexgalkooda aad u yaraysta inay sunno tahay oo wanaagsan tahay ayuu baabkan u baab yahay iusheekhle caleh raxmatullah xadiidka qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi fafiruu waruu carara ilallaahi alla weynu carara innii aniga lakum waxaana adinka idiin ahay mid u diga mundir oo mubinun cad weeyaan ayaan ahay saasuu rabbigeen wa tacala saas dheh baa lagu yidhi nabigeena calaih slat xadiidka an boqol iyo todobaiyosagaashanaad wa can sacd ibn abi waqaasi radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi sacdun samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka alle sala allahu aleh ali wasalam yaquulu rasuulka isagoo lah rasuulka alla isagoo lah ina allaha tacaala alla weyne yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda addoonka attaqiya ee rabbi ka baqa oo taqiga ah alhaniya ee qalbiga haniga ka ah hina nafsiga ah weeyaan alkhafiya qarsoon oon mxuuah calanka wadanin ilaahay subxana wa tacala qofka sifo kulansaday aad buu u jecel yahay wayaan rawaahu muslim wlmuraadu bilaniyi aniyu nafsi naftiisa kan hani ka ah ama ku ah kama sabaqa fi xadiii aaiix xadiika boqol iyo sideed iyo sagaahanaad wacan abi saciidin khudri waxaa lawe radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abi saciid qaala rajulin baa wuxuu yidhi ayu dadka koodeeba afdalu fadli badan yaa rasuula allahi ow dadka kee kee u fadli badan muminu waa mumin mujaahidun ku jihaada binafsihi naftiisi wamaalihi maalkiisa fii sabiililahi ayaa ugu fadli badan o faqaala wuxuu yidhi uma man kadibnabay allow kee ku xiga qaala wuxuu yidhi uma rajulun waa nin oo muctasilun ku fog oo ku keliyoobay fii shicbin dhawaati oo min ashicaabi dhawaatiyaalka ka mid ah yacbudu rabbahu rabbigiisa halkaa ku buurta dhinaceeda mara weyaan halkaas ku keliyoobay nacam saasuu nabigeenle sal allahu aleh ali slm wafii riwaayatan yattaqi illaaha alla ka baqa oo yadacu nnaasa dadka kala taga min sharihi shartiisa kala fogaada weyaan ninkaasaa ugu fadli badan muttafaqun calayhi xadiidka aad wacanhu raawi hore waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu waardaah wa abi saciid alkhudriy qaala wuxuu yidhi abi saciid qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslm yuushiku waxaa dhow an yakuuna inuu ahaado khayra maali lmuslim qofka muslimka maalkiisa kan ugu khayrka badan hanamun ari oo yatatabacu uu mxuu la raacraaco biha ayada shacafa aljibaali buuraha dushooda dullada buurta iyo wamawaaqic alqatri iyo roobka mxuu ahay booskiisa yafiru uu la carara qofka bidiinihi diintiisa min alfitani inuu fidna ku dhaca oo diintiisa laga fidnayo asagoo ka carara halkaas iyada ama maalkaas noocaas oo arigaas inuu qofka muminka maalkiisa ugu khayr badnaad ayaa laga yaabaa maxaa yeeley dadka waad ogsoontihiin tijaaro iyo ganacsi ayaa lagu noolyahay hadda haddii baadiye aad oo duur aad gashana ganacsi meeshii ma jiro beer inaadan helina laga yaaba oo xilligii beeraha aan la joogin ama meel beeru subataba aynan ahayn mishaar inaad qaadato ood shaqayso suuragal maahan duuraad ku jirtaa shayga qofka markuu ku badbaadi karo waxay noqonaysaa inuu aryar intuu meesha ku haysto halkaas kadibna muxuua uu daba socda caanihii uu ka cabo hilibkii uu ka cuna wamaa ilaa daalika intaas ayaad marka qofkii uu ku badbaadi karaa diintiisana saasay u badbaadaysaa saasuu nabigeena kala jeeda sala allahu aleh waali wasalam arrinta horaan u sheegnay waa markii idaa fasada annaas xaalka markuu fasaado zamanku u fasaado ay kharibanto markaas ayaa waxaa weyan loola jeeda weyaan xadiidka lix boqolaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardaa can wuxuu ka wariy sala allahu aleyh ali qaal nabigan wuxuu yidhi maa bacata allahu alla muusan soo bixinin nebiya nebi ilaa hadduu jira raca alhanama ari ayuu raacay weeyaan arjir ayuu ahaan jiray fa qaala asxaabu asxaabtu waxay u wa anta adigana nabi allow qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa arcaha muxuu ahay raaca ariga calaa qaraariita santiyaala ayaan ku raaci jiray liahli makkata ahlu makaan u raaci jiray weyaan rawahu lbukhaari xadiidka imaam bukhaari ayaa wariyey xadiidka an boqol iyo lixaad wacanhu waxaa la weriy abu hurayra radi allahu tacala anhu arda can rasuuli rsulka ale sal allah al slm wuxuu ka wariyey annahu rasuulka alleh qaala wuxuu yidhi min khayri macaashi annaas dadka noloshooda ama nolol ahaan kuwa uu khayr badan waxaa ka mid ah rajulun nin baa ka mid ah rajulkaasoo mumsikun ku dhegan cinaana farasihi faraskiisa hogaankiisa iyo muxuu xeragiisa ku dhegan fii sabiila jidka alla dartii ugu dhegan wax kale uguma dhegna faraska xeragiisa jidka alla dartiis ugu dhegan yahay weyaan yatiiru wuu duulayaa calaa matnihi wuu fuulayaa kadibna wuu ku duulaya wuu ku ordaya way calaa matnihi dhabarkiisa kulamaa samica goor alla goortuu maqla haycatan habarwacasha amaba colcolaad aw fascatan ama argagax weeyaan daara calayhi ku duulayaa yabtaqii isagoo dalba alqatla in la dilo isagoo dalba aw almowta geeri dalba madaanahu geeridii meeshii muxuu ah loo malayna oy u badanta in laga helo weeyaan aw rajulu nin baa muxuu ugu fadli badan fii qunaymatin aryar uu la joogo weyn aryar fii ra'si shacafatin dulla muxuu ahay dusheed oo min haadihi shacaf ama buuriyaalkan dushooda qayb ah ari ku raac weyn dullayaasha dulla ka mid ah aw baطni waadin ama waadi calooshii oo min hadi awdiyati waadiyaalkan ka mid a ah. yuqiimu salaata salaada ogaa wayuutu zakata zakada bixiyo oo yacbud rabbahu rabbigiisa muxuu caabuda xataa yaatiyahu ilaahu kaga yimaado alyaqiinu yaqiin laysa ma ahanin min annaasi dadka iyo umuurtooda iyo shanigooda nin muxuu ahaa wax ku jira ma ahan ilaa fii khayrin khayr mooyane dadka arrimahooda iyo afaarahooda nin gala oo muxuu aha dhexgala ilaa khayr inuu ku amaba khayr uu muxuu ma ahaanin weeyaan rawahu muslim yaiiru ay yusricu wuu degdegi weyaan wamatnuhu dahruhu dhabarkiis weyaan waalhaycatu asawtu lilxarbi waa codka ama dhawaaqa ee digaalka looga dhawaaqa weyaan walfazcatuna naxwuhu tii hore ay la tota weyaan wamadaanu shayi almawaadic waa meelaha allatii taasoo yudanu wlghunaymatuna bidami lhayni tashiiru lhanam ari oo la tashiiriyo la yara weeyaan washacfatu shacfadana bidami shiini wlcayni hiya acla ljabal buurta meesha u sarraysa weyaan waa dullada sare nacam baabu fadli ikhtilaai baabu fadli اlاkhtilaaطi bاnnaas dadka dhexgal la dhexgala fadliga uu leeyahay ayuu baab yahay weyaan ikhtilaadku waa dhexgalka baabu fadli likhtilaai dhexgalka la dhexgala dadka baabu fadli ikhtilaai dhexgalka fadliguu leeyahay binnaasi dadka la dhexgala ayuu baab yahay weyaan xuduuri jumacihim jimcooyinkooda oo la xaadira iyo wa jamaacatihim jamaacadooda la xaadira iyo wa mashaahid alkhayri iyo meelaha khayrka oo laiskugu yimaado iyo wa majaalis adikri iyo mxuu ahay majaalisa dikriga ah, dadka qofkooda buka oo xanuunsada oo booqda iyo wa janaaisihim janaasooyinkooda oo la xaadira fadliga ay leedahay ayuu baab yahay weyaan tan waa cagsigii tii hore waa hadii fitn aynan dhacaynin saas inay asal tahay ayuu baayba baabkan weyaan nacam hadalkan marka soo socda waa imaam nawowi baa iskale caleyh raxmat ullahi wuxuu le imaam nawowi iclam waxaad ogaataa ana alikhtilaaa dhexgal la dhexgala binnaasi dadka la dhexgala al alwajhi wajhiga alladii wejigaasoo dakartu aan soo sheegay oon ka soo sheekeeyey huwa almukhtaaru waa kan la doortay oo fadliga badan wayaan alladii kaasoo kaana u ahaaday calayhi isaga dushiisa rasuulullaahi sal allahu calayh wasalam rasuulkale siduu ahaa weyaan kadalika wasaa'ir alambiyaai nabiyaasha kaloo soo haray salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyooyinkiisa calayhim dushooda allah yaala dhammaantood wakadalika alkhulafaa'u wa ariiqii khulafada alraashidiina ee ilaahay u hanuuniyey ee hanuunsanaa iyo man bacdahum iyo inta ka dambeeyey oo min asaxaabati saxaabada iyo wataabiciina taabiciinta jidkooda weeyaan waman bacdahum iyo inti ka dambaysiin oo min culamaai lmuslimiina muslimiintu culammadooda say ahaan jireen wa khiyaarihim akhyaartooda say ahaan jireen weeyaan wa huwa isagana ariiq asaga madhabu akaru taabiciina taabiciin intooda badan ariiqa ay mareen weeyaan iyo madhabkoodii iyo waman bacdahum iyo wixii ka dambeeyey oo min culamaai lmuslimiina muslimiinta culammadooda iyo akhyaarihim akhyaartooda wa huwa madhabu akar taabiciina taabiciinta intooda badan madhabkooda weeyaan iyo waman bacdahum intii ka dambeeyey wabihi arrinka asaga ayuu qaala taabiciintan laba jeer ku celiyey laba jeeran ku noqday weyaan laakiin waan maray wahuwa madhabu akar taabiciina taabiciinta intooda badan madhabkooda weeyaan iyo waman bacdahum intii ka dambeeyey wabihi madhabka asaga ayuu qaala yidhi ashaafici imaamkanaga ashaafici caleyh raxmatullah iyo wa axmed iyo imaam axmed calayhim raxmatullahi jamiican wa aktar lfuqahaai fuqahada muxuu intooda badan radia allahu canhum ajmaciin ilahay dhammaantooda ka raali noqdeen asaga ah in waxa weeyaan dadka muslimiinta la dhex in jumcadooda lasoo xaadiro in jamaacadooda lasoo xaadiro in meelaha khaydka la tago oo la xaadiro iyo dikriga meelaha lagu haayo dikriga allah subxaana wa tacaala meelaha lagu haayo in la tago oo ayaga muxuu nala jooga kadalika qofkooda jirnin la booqdo iyo qofkii muxuu ay dhintan la booqdo muxuu ahaa la raaca ariiqa asaga waa ariiqa nabigeena calayhi salaatu salaam waa ariiqii ambiyadii ka horreeyey waa ariiqi khulafaau raashidiin waa ariiqii saxaabadii waa ariiqi taabiciintii waa ariiqi culammadii waa ariiqii muxuu aha madaahibta madhabkeena madhab shaafici iyo madhabka imaam axmed ariiqooda weeyaan calayhim raxmat ullahi jamiican saas ayuu marka sheekha yidhi weyaan muxuu marka keenay sheekha caleyh raxmat ullah qowlullahi tabaaraka wa tacala watacaawanuu war isugu kaalmay oo isu kaalmaysta cala albiri samafalka isugu kaalmay oo isu kaalmaysta iyo wataqwa alla kacabsiinada isu kaalmaysta wax badan acmaal badan hadda salaatuljamaca oo kale nabigeen wuxuu le sal allahu alay ali wasalam salaada ah. waxay ka fadli badan tahay salaada qofka keligii markuu tukana han iyo labaatan jeerjo riwaayadna labaatan iyo toddoba jeeray ka fadli badan tahay waxay ka tahay acmaasha iyo fadaaisha aan la heli karin haddii aad ka inta masaari marka tacaawun cala albiri wataqwa ay ka mid tahay kadalika sufuufta toosinteeda in la toosiyo safka waxaa weeyaan waa fadli aad u badan fadli aad u badan laakiin haddii aan tacaawun uusan jirin oo markaad cagta qofka aad lugta aad kusoo dhawaysaba uu xagga kaaga sii turka ama aad lugta muxuu ah gadaal kaa mariyo ama uu horey kaa mariyo tacaawun uusan jirin ma lama heli karo ilaa in la helo jamaaca lidalika dadka dhexgalkiisa khayr badan baa ku sugan allaahuma xaalaadkii aan iska soo sheekaynay xali oo naadirka ahayd haddana qayb ka mid aan sheegnay oo qofka waxa weeyaan <clears throat> haddii uu diintiisa u baqo markaas waxay noqonaysaa inuu marka mxua baxsado ood wixii naftiisa diintiisa mxua ay ku badbaadaysa alla imaado laakiin asalka ariiqi caadigoo la yaqaana oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal muxuu ah ambiyadii iyo saalixiinta ay soo mareen waa ariiqaas khulada weeyaan khulta maca alamr macruuf wanahy can munkar maca muxaawalat alislaax khuladaas ayaa waxaa weeyaan asla weeyaan marka xadiid waxaa jira uusan sheekh sheegin caleyh raxmatullah uu wariyey alimaam albukhaari fi ladab almufrad tirmidi iyo imaam axmedna ay wariyeen sanadkiisana uu saxiix yahay nabigana wuxuu leh sal allahu aleh ali wasalam almuminu aladii yukhaalit nnaas muminka dadka dhex gala oo yasbiruu ku sabra calaa aadaahum dhibkooda ku sabra hayrun wuxuu ka wanaag badan yahay min almumini muminka aladii kaasoo laa yukhaaliu naas dadkaana dhegelaynin oo walaa yasbur aanan ku sabraynin calaa aadaahum dhibkoodan ku sabraynin wuu ka khayr badan yahay weyaan heekha xadii ma idiin soo arooriy ma idin sheeg xadii waa maya sooma aan gudubno baab kale aan gudubno marka walaayaatu aayadaha fii macnaa maa dakartuhu kaiiratun macluuma aayadaha ay tiro badan yihiin waana la yaqaana ayuu sheekh ilahi caleh raxmat ullah baabu iyo wakhafdi ljanaaxi garabka oo la raaraciyo lilmuminiina loo raariciyo fadliga iyo wanaaga iyo khayrka ku sugan ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan nacam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wakhfid nabi allow u raarici janaaxaka garabkaada liman itabacaka inta ku raacda oo min almuminiina muminiinta ka mid ah garabkaad u raarici oo muxuu ahaa u naxariisa weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alle inabi rumeeyow man yartada qofka ka ridoobo ka laabta minkum odinka idinka mida can diini diintiisa fa sawfa dib dambe ayuu ya'ti illaahu alla u keeni doonaa oodula imaan doona biqowmin qola yuxibuhum alla uu jecelyahy subxaana wa tacaala wa yuxibuunahu ayagana alla jecel adillatin u dabacsan cala almuminiina muminiin dushooda u dabacsan ku ad adag cala alkaafiriina gaalada ku adadag ayaad ilaahay keeni doona subxaana wa tacaala wa qaala tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii yaa ayuhanaasu dadow inna annaga khalaqnaakum waxaan inka uunay min dakarin rag iyo lab iyo wauntaa dhidig ayaan ka uunay wajacalnaakum waxaan inka yeelnay shucuuban shucuub baan inka yeelnay shacbiyaala baan inka yeelnay iyo wa qabaa'ila qabiilyaala litacaarafuu inaa isbarataan awgeedaana saa u yeelnay ina akramakum kan idinkuu karaamo badan cinda allahi alla atqaakumkan inkugu cabsida badan weyaan kiin inkugu qabiil badan ma ahan nacam wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi falaa tusakuu war ha ammaanina oo ha tahirina anfusakum nafyaalkiinna ina allaha alla huwa cafwan huwa alla subxaana wa tacaala aclam wuxuu ogaal badan yahay biman ayuu ogaal badan yahay rabbigan subxaana wa tacaala ittaqaa biman ittaqa qofkii baqa rabbi asagaa ku ogaal badan oo ku aqoon badan weeyaan subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala le wuxuu yidhi wanaadaa waxaa dhawaaqay asxaabu alacraafi derbiga iyo jidaarka kuwii u saaxiibka ah ayaa dhawaaqay oo yay u dhawaaqeen rijaalan rag bay u dhawaaqeen oo yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamooyinkooda ay ku garanayaan qaaluu maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen maa ahnaa wax ma tarin cankum xaggiinna wax kama tarin jamcukum xoolo aruurintiinni iyo adinka aruurka aad aruurayseen tirabadnidiinni wax idinma tarin weeyaan iyo wamaa wax idinma tarin shay kuntum aad ahaydeen tastakbiruuna kuwa isweynaysiyo haaulaa'i kuwaanaytu miya ama kuwaan sow ahan alladiina kuwii aqsamtum aad dhaarateen laa yanaaluhum ullahu alla inuusan la gaaraynin ood gaarsiinaynin biraxmatin naxariis aad ku dhaarateen sow ma ahan udkhulu ljanna kuwaasoo qiila lahum loo yidhi udkhuluu wargalaay oo ku xarooday aljannata janna ku xarooda laa khawfun cabsi calaykum dusheenna ma ahanin walaa antum adinkana ma tihiin taxzanuuna kuwa murugooda ma tihiin kuwaa la yidhi sow ma asxaabu alacraaf iyo asxaabu aljanna iyo asxaabu nnaar xiwaar dheer oo dhex maraya rabbi subxaana wa tacaala ayaad nooga warramay bog kaamilah wanaadaa asxaabu alacraaf asxabu alacraaf maxay yihiin asxabu alacraafka waxaa weeyaan waa dad allah subxaana wa tacaala u qadaray in camalkoodii jannada uusan gaarsiin karin naarna aan mudanin marka meel dhexda ah ayaa lagu hayaa jannadii laakiin u dambayndoonta ragga ayaga asxab alcraafka halkaas ayaa lagu hayaa weyaan marka asxaabalcaraafkii ahlunaarkina way u jeedaan way daawanayaan ahlu jannadina waa daawanayaan kadibna ahlu eh, caraafkii asxaabalcaraafkii waxay arkayaan dad ahlu naar noqday ciyaadan billaah abu jahl iyo abulahab iyo raggii mxua sanaadiidu quraysh iyo wix la mid ah fircawn iyo haamaan iyo wahaakada laakiin kuwaay ka warramaan waa kuwa iyaga ay isla noolaayeen oo yaqaaneen eh, ay arkayaan marka markaasay dhawaaq afka furanayaan waxay leeyihiin marka dadkii ay yaqaaneen war raggii aan naqaanay war hebalow war ina hebalow saas u dhawaaqayaan waxay leeyihiin wixii aad kulmiseenoo xoolo ahaa iyo kulankiinni tirada badnaaya awooddii aad isbidayseen waxba haba yaraate iyo kibirkiinni waxa weeyaan maanta waxba idinma tari haba yaraatay waxay idiin qabateen lama arka naartaasaad maanta ku uraysaan ood ku waraysaan war kuwaasna soo kuwii ma aad ku dhaaran jirteen inaad allah subxaana wa tacaala wax naxariis aad la gaari doonin oo wax naxariis aan la siin doonin kuwa iyaga soo hebel iyo hebel iyo hebel ma ahan abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo dadki aad jirteen soo kuwaas ma ahan abujahal iyo abulahabow tusaale ahaan nacam kuwa ayaga weliba iyadoo loo yidhi jannada allagala subxaana wa tacaala jannada allagala baqitaan haba yaraataad ka baqdaanna dushiinna ma ahanin muruga waxayn ka dame ka murugootaanna ma lahan saas ma ahan waa tii aad muxuu ayadihii dambe ood ogsoontihiin wanaadaa aljannati an afiiduu calayna min alma aw mima rasaqakum allah qaluu ina allaha xaramahuma cala alkaafiriin marka ahlu jannadi u dhawaaqayaan waxay leeyihiin war ahlu jannow ilaahay wanaaggaan iyo khayrkaan aan siiyey iyo qabowgaan iyo biyahan waxba nooga soo tuura wax yar shaxaaday raadinayaan marka waxay leeyihin ahljannadii ina allaha xaramahumaa ilahay wuxuu ka xaram yeelay ahlu naarka weliba gaalada khaasatan ilahay wuu ka xaaraan yeelay weya ina allaha xaramahumaa cala marka saas weeyaan nacam marka qofka mu'minka ah inaad muxuu ahay dhihin ilaahay khayr kuma siinay oo macno weyn ma lihid dharkaagaa jeexjeexan ama shilimaad badan ma haysatid ama nasabkaada noocaasa ama midibkaada noocaasa ama aqoontaada noocaasa ama magaaladaada noocaasa in qofka lagu yaso oo la yidhao ilaahay kuwaan muxuu kala dooni ta ayada waa khatar weeyaan yaa haaulaai aladiina aqsamtum laa yanaaluhum allahu biraxma udkhuluu ljannata laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun nam wa qaala tacaala rabbiga nacam xadiidka lix boqol iyo labaad wa can ciyaad ibni ximaarin waxaa laga wariyey ciyaad ibnu ximaar ximaar waxaad u taqaanaan dameer laakiin meeshaan dameer loolama jeedo laakiin waxaadna ogaataan oo kale in nimankii reer carbeed xayawaanaadka inay muxuu ahay magacooda la baxaan dhib soma garan marka in baabkaas iskugu yeero marka wax weyn agtooda kama ahayn agtooda wax weyn kama ahayn weyaan nacam magacyo kasii daranaad arkaysa waad la yaabi haddeertaan la joogo waad la yaabaysaa nimanka reer carbeed magacyaha qaar ay wataan aad baad ula yaabi oo caadi oo waxba dhibaatay o arkayn magacyo aad u liidliidanay wataan an ciyaad ibni ximaarin waxaa la wari saxaabiga jaliilka radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi saxaabigaas magaca marka laakiin magaciisa maa tabcan waa magacii aabbihi ximaarka ui sal lahu aleh li slm in allaha la weyne wxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu war hoos isu dhiga oo kibir iyo santaagka la imaanina xataa laa yafkhara ilaa ma uusan mxua kaga faantamin axadun qofna calaa axadin qof qof uusan u faantamin oo walaa yabqiya uusan ku xadgudbin oosan dulminin axadun qofna calaa axadin qof way rawaahu muslim hadii marba tawaaduc la helo tawaadu waxaa ka ratimaysa inaan lisdulminin waxaa ka ratimaysa inaan lisu faanin ayaa ka ratimaysa weyaan saasuu nabigeen leh sala allahu aleyh waali waslem ilahay ay waxyooday ayuu leeyahay ahrajahu muslim xadiidka aad wacan abi hurayrata waxaa la wari radia allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka al sala allahu alay waslam qaala nabigan wuxuu yidhi naqasat ma nusqaamiso sadaqatun sadaqa min maali maalka wax kama nusqaamiso weeyaan wamaa zaad allah alla uma kordhiyo oo uma ziyaadiyo cabdan adoonna bicafwin cafwi u cafiy ilaa cizan cizi io sharaf mooyane wamaa tawaadacahu isuma dhiga eh, mxuu axadun qof lilaah alla weyne ilaa rafacahu allahu ilahay baa kor u qaada weyaan bishaaradan ballagaysto sadaqa haddana waan bixinaa bishi sadaqadan aan ku jirnaa sooma bal ha la tijaabiyo bisha rabadaan in kale aan ogaane kadibna markaa rabadaanka dhammaada aan isu dhahna maalkii wuu dhammaaday sadaqada ayaana dhammaysay aan isweydiinna ya marka taas waa tan koobaad tan labaadna qofka haddii la dulmiyo ood awoodna u leeyahy inuu muxuu ahay aarguto amaba uun dhaqdhaqaaqi karo inuu iska cafiyo ayadna ilaahi subxana wa tacaala wuxuu nabiga ballan qaaday calayi sala inuu u kordhiyo cizi iyo sharaf iyo korboqosho kadalika qof inuu ilahay dartii hoos iskugu dhigo lilaahi baa shardi ah lilinsaan ma aha lilaahi ilaa ilaahay baa wa tacaala kor u qaada weyaan marka arrinta ayada waa qofka muminka inay sajiye iyo abicad u noqota ayuu baabaya weyaan xadiidka aad waan anasin radi allahu tacala canhu anahu anas mara wuxuu soo maray calaa sibyaanin carruur buu soo maray fasallama calayhim kadibna wuxuu yidhi assalaamu calaykum carruur yaro toban jiryaal iyo sideed iyo jira intuu ag istaagay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu faqaala kadibna wuxuu yidhi kaana nabiy nabigu wuxuu ahay sala allahu aleh ali waslem yafcaluhu arrinkan aan samayna mid fal ayuu ahaan jir nabiga ala sl slam haduu carruur soo mara saasuu salaami jiray marka carruur iyo dad yaryar iyo in la salaamo dad masaakiin iyo in salaamta laga leexdo maaha hadda qolyaha bannaanka fadhiyo tuugsanan oo magan allah iyo nasiya iyo noogu ridayla ma la salaamaa ya ma la salaamaa haddii la salaam waxay u malaynaa in muxuu aha wax loogu rida marka wuxuu le qofka fiirin muxuu aha soo agmar indhaha ka laaba <laughs> sooma saas maaha miskiin noqoya canug yar noqoya marka wahaakada wax u wadaya wax siin rabta waxaadan siin rabin in la salaama waa hadyigii nabigana sal allahu aleh ali naam rawahu lbukhaari er, naam muttafaqun caleyh cafwan xadiidka lix boqol iyo wa canhu waxaa laga wariyey anas bn malik radi allahu tacala arda qala wuxu anas in kaanat waxay ahayd alamatu adoon in kaanat waxay ahayd alamatu adoon oo min imaai lmadiinati madiina addoomaheeda ka mid ah la taudu waa haween oo mxuu ah haweeney wey addoon weliba haweenaha iimaan la yidhahdaa la ta'hudu mid muxuu ahay qabata biyadi nabiy nabiga gacnti sal slm qabata ay oo fa bihi kadibna la aado xayu sha'at meel alla meeshaay doonta rawahu lbukhaariy buhari ayaa wariyey nabigeena sal la slm tawaaduciisa gabar yaroo addoonna foodle yaroo addoonna oo nabiga dan kala lagu haya inay waxaa weyaan dulmigaas ay uga sheegatay herta tusaale ahaan amaba sayidkeedii soo diray ama sayideeda soo dirtay si ay nabiga ay su-aal usoo weydiiso amaba meel baa nabiga ay ugu yeerasayidkeeda soo diro nabiga ugu yeer u yidhi wamaa dalika dan bay leedahay markay leedahay intay daftir nabiga ay gacanta ku dhagi jirtay kadibna nabi alla waa ku baahan haye hayinu layin hadda canugira toban shan sana ama toban jira hadduu gacanku absado kale inakeena ku yidhahda ka war waa xaaladda waa adigaabigaslaakiin yaa gaari kara man yastaic an yasila ilaa kamaalihi sal allahu aleh ali waslam wainaka khuluqin caiim kaana khuluquhu alqur'aan marka cid gaari karta ma arka laakiin waa in qofka isku dayo in la dhadhaajiyo weyaan <clears throat> naam masalada meesha soo boodi karta masaladaas sama noo imaan doonta waxay tahay masalada nabiga sal allahu aleh gabadhaas qabanayso addoonta ama muxuu ahaa maxay tahay ma gabadhiisa maxay tahay marka waa ajnabi biduuni shak marka say ku dhacaysaa arrintaas say ku dhacaysaa inay gacan qabato oo nabigan alai sl sl noo imaan doonta haweeney nabiga dan kale sal allahu alay kadibna intaa la hadashay uu meel la istaagay jidda jid weliba laab intuu la istaagay mudduu la taagnay alayh salaa maxay noqonaysaa culimada waxay leeyihiin midda koobaad gabadhaas addoonta ah, iyo haweenaydan uu nabiga la khaali noqo tusaalaorta khaloo ma jirin tabcan jid weyn oo dadka ay maraan u oo jid caadi jidka lamara baa la taagnaa ama meel quluuqa ay ahayd la maro taas waa mid oo khaloo ma jirin wa calaa fardi alkhalwa haddii khalwo ay jirto ayadna waxaa weeyaan nabiga sal lla slam abun lilmuminiin muminiinta dhab abuu yahay wa aswaajuhu ummahaatuhum wa waaswaajuhu maatuhum haweenkiisa nabiga sal l slm waxay hoy u yihiin muminiinta aayad la nasakhayaa jirta wa huwa abun lahum lafdigeedii la nasakhay laakiin macnaheedu uu baaqi yahay wa huwa abun lahum marka nabiga sal l slm wuxuu aabbo ahaa muminiintao dhan marka gacan qabsata lidaalika waad garanaysaan islaantii nabigeena sal allahu aleh waali waslm gurigeed intuu kadibna nabiga uu dhididay nabigo hurda ala intay qaruurad soo qaadatay ayaa dhididka nabiga sal saas ay u aruursanaysa ilaa ay mxu ka samaysatay cidir ah, cadar ay ka samaysatay qaruurad ay ka buuxisay kadibna cadar kasta oy mxu samaynaysa ku darsan jirtay waa ajnabi aydna haddii ajnabi waa la yihahda in kastoy culimmada leeyihiin dhan ay qaraabo ka ahayeenoo ajnabi ay ka ahayn ay in badan leeyihin culimmada caleyh raxmat ullah marka wahuwa abun lahum marka ishkaalkaas yuusan meesha kusoo dhicin weyaan ishkaalkaas meesha yuusan kusoo boodin xadiidka aad an aswad ibn yaziid qaala wuxuu yidhi aswad su'ilat caaishatu caaisha waxaa la weydiiyey radia allahu tacala canha maa ayaa la weydiiyey kaana nabi nabigu ahay sal la slm yasnacu mid sameeya fii beyti gurigiisa nabiga guriga markuu gala muxuu ka qaban jira layidhi su-aashaasaa la weydiiyey radia allahu tacala canha wa ardaaha arrintaas ayaa la weydiiyey qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday nabiga calayhi salaat slam yakuunu mid ahaada fii mihnati ahlihi ehelkiisa khidmadiisa ayuu ku sugnaa reerkiisa inuu u ayuu guriga qaban jira markuu guriga yimaado intuu fadhiga fadhiisto lugaha isdul saarta ama sariirta ku dhaca ma samayn jirin khidmada gurigaas wixii shaqaho yeela ayuu wax ka qaban jiray nabiga sal allahu aleh ali wuxuu la joodaa khidmati ahlihi ahalkiisa inuu khidmeeya faida xadarat isala salaada hadii ay soo xaadirtana haraja ila salaat salaada wuu u bixi jiray riwaayad qaar waxay leeyihiin waxay leedahay caaisha radi allahu tacala anhu aqoonin oo kale ayuu nabigu dhaqmi jiray marba haddii salaada waqtigeeda la gaara qof aqoon aan noo lahayn wax wuxuu ahaa intuu muxuu ahaa dhinac iska dhiga ayuu nabiga dhaqaaqi jiray sala allahu alay slam inta kaleo gurigu u jooga khidmada ahalka ayuu samayn jiray calayhi salatu slam marka waa in nabiga alai sl lagaga dayda oo gabdhihii iyo reerkii muxuu guriga joogay waa lala qabto oo loo khidmeeyo wix la qaban karo inkastoo raggana meel ay ku roon yihiin haddii la yidhahdo maanta raashin hala kariyo raashinka waxaa way inaan la cunina laga yaabo ragga ay hadlayaan soo ma marka waxyaabihii ku habboon qof ragga inay qabtaan maxaan qaban karna annaga somalia haddiiaan waxaan ku aadi karnaa <laughs> saxanadeena dhaqna haye taas ayadaba mashkiladu basbaaskoo la tum haye suuqa laga soo adeega bacad la soo qaado annaga waa inaan meel un ku aadna laakiin meelaha qaar haddii aan ku aadna dhaqankeenna waxaan ka yaabayaa in meesha qorqoda iyo balaayo inti lasu bixiyo wadaad kadibna magac dheer mxua shabada lagu dhuftay waari sooma marka bal wuxuu noo habboonaan fiirina oo muxuu aha dhaqankeenna iyo waxyaabahaas lianna marar qaar waxaa laga yaabaa camal qolo agtooda ka ah shay wanaagsan qolo agtooda inuu ka yahay shay aad u liidan oo qof muru'ada ay kaga dhacday tusaale ahaan waxaan garanayaa sheekh shuyuukhdanada ka mid ah xafidahu llah nin weyn hadda ah taqriban toddobaatan la kor u dhaafay allah xifdiye ayaa wakhti hore carabaha meelahaas wax ka soo bartay madiino ka soo baxay jaamacadda annagana ilmo yaroo muxuu ah wax bartaannahay kadibna sheekha wuxuu ku dhaqmayaa inuu eh, kaana fii khidmati ahlihi salaaddii marka bacu soo qaadanaya dembiishuu soo qaadanaya madrasadii iyo u soo socdaa dembiishuu wataa kadibna markuu casharkiisa tuurta ayuu suuqa aadaya khudaarta iyo hilibkii iyo awshiguu ka soo buuxinaya kadibna dadka dhan marka wuxuu noqday wadaadkii filfil war wadaadkii bismillah ninka waxaa ku dhacay wadaadkii annaga laftoannaga xataa waan la yaaba jirnay marka mararka qaar waxaa laga yaaba waxyaabo badan oo la qaban lahaa oo qofka xataa inuu qabta ay in dhaqanka iyo waxa meesha ka jira iyo curfiga yaa curfiga mogta waxaa weeyaan alcaada muxakama curfiga ayaa wax badan xadiidi marka arrinta ayadaa waxyaabaha ku habboon ragga inay guriga ka qabtaan waa garan karaa eh, marka in la qabto dhibaata ma laha lakin waxyaabaha keena inay dhibaato imaado eh, lakin ishkaal wuxuu sugin jirin guriga marka la joogo inta badan haddii marti iyo dad ay joogin oo adiga iyo xaaskaaga iyo ilmahaad aad tihiin waxaanumana kuwa ayaga dhibaatooyin ma jirto lakiin marka marti ay joogta iyo waa soomaaliti ay sheegi jireenoo nin inaaga ku heshiiyey in muxuu ahaa ninka qoryaha soo gura sooma jiri jirin ayib marka taasoo kale dhib mala umayna qoryaha in la soo guro waqtiga dadka ay joogin dhib weyn mala umayna sidii soomaalida ay ku heshiiyeen ninkii naagta ay ku heshiiyeen ayib rawahu lbuhaari xadiidka bukhaari ay wari weeyaan xadiidkii lix boqol iyo sid wa can ibni faacata waxaa laga wariyey tamiim ibni usaydin radi allahu tacala canhu qaal wuxuu intahaytu ilaa rasul rsulka allaan tagay sala allahu aleh ali wasalam gaaray wey intahaytu waxaan gaaray ilaa rasulila rsulka laa gaaray sala allahu aleh ali wa huwa yakhtubu alxaal huwa yakhtubu isagoo khudbayna ayaa nabi gaaray meesha masjidkaan soo galay nabiga khudba uu taaganya calayhi salatu salaam faqultu waxaan idhi iska dhawaaqay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka allow rajulun ay ana aniga rajulu nin baan ahay ariibun ee musaair ah. qof marti ayaan oo wadankan ku cusub jaaa ninkaa soo yimid yasalu isagoo weydiina can diini diintiisa weydiina ayaan ahay weyaan yadri aanan garanaynin maa diinuhu diintiisa waxay taanan garanaynin nabi allow nin musaafir ayaan imaadkaygana waxaan u imaaday in diintayda aan muxuu aha wax ka ogaado diintana waxba kama aqaanaba diintayda waxba kama garanaya nabi allow saasaan yimid fa aqbala calaya waxaa ii soo joostay rasulla rasulka ale isoo joostay sala allahu aleh ali wasalam fa aqbala calaya waxaa iisoo joostay rasulla rasulka ale isoo joostay wa taraka wuxuu iskaga tagay khudbata khudbadii u waday oo islaamka la hadlaya waa iskaga soo tagay sideeda khudbada waa iskaga soo tagay xata intaha ilaya ilaa aad iga imaado oo fa utiya nabiga waxaa loo keenay bikursiyin korsi ayaa loo keenay yucallimnuu inuu ibaro mima cilmi iyo diin oo callamahu allahu ilahay u baray subxaana wa tacaala uma intaa kadibna ata wuxuu u tagay nabiga khudbatahu khudbadiisii ayuu tagay wey meeshuu ku khudbaynaya ayuu tagay nabiga alai slat fa atama wuxuu taam aakhiraha khudbadii inteedii dambe oo dhinneed ayuu nabiga dhammaashtiray calayhi salat rawahu muslim xadiidkan waa xadiid cadiim ah wax badan laga qaadana nabigeena sal allahu aleh ali wasalam tawaaduciisa iyo siduu muxuua ugu dhiiman jiray ninkaas qariibka ahoo imaaday iska dhawaaqay oo reer baadiye ama magaalo kale ka imaaday wuxuu yidhi nabi allaw saas ayaa nahay diinta allana waxba kama aqaan diintaydana wax ka ogaadaan rabaan nabiga khudbadii ummaddii boqolaalka ama kumanaankah u iskaga tagay caleh slat ninka ayuu usoo degay kadibna korsi ayaa loo keenay korsigu ku fadhiistay ninka ayaad muxuua diintii allah subxana wa tacala aad baray markuu baray kadib ayuu kadibna intuu tagay khudbadii halkaas fuulay weyaan lidalika Eh, waxaa loo bahanya qofka muminka ah in wax badan aad xeeriyo wax badan aad xeeriyo oo qofkan waa liidan yahay qofkaan si xun buu u hadlay qofkaan meel xunuu ku hadlay qofkaan meelaan haboonayn buu igula hadlay ayna dhicin oo qofka muminka daa'iman wa abadan hayinun layin almuminu ya'laf wa yu'laf qofka muminka waa soo dumi karaa qofka la duma weyaan isna waxbuu dumaa waa noo imaan doontaa ahlu naarka sifaadkooda dadka muxuu aha taagtaagan maaragtay muxuu ahaa qaraxa ah oon loo dhowaan karin ku ayaga nabigana wuxuu ku tilmaama alayh sala slam inay yihiin ahlu naar ciyaadan billah qofka muminka daa'iman wa abadan waa layin ljaanib qamarjiyaasha maarata dadka qamarjiga ahoo wax nugu leexin aan lala hadlin kuwaas waa inkaar qabayaal rasul nabigu shegay alayh sala slam ahlu naarna ayinu sheegay ciyaadan billah nacam inuu ilahay iska dhaafana waa laga yaaba laakiin sifaadkooda waa sifaad aad u liidan sifaadkooda waa sifaad aad u liidan weyaan ayib <clears throat> xadiidka iyo ieedaad waan anasin radi allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka al sal allahu aleh ali waslem kaana wuxuu ahaa idaa akala markuu cuna acaaman cuna laciqa wuxuu leefi jiray oo dhuuqdhuuqi jiray asaabicahu farihiisu dhuuqdhuuqi jiray aala ee saddexda nabigana dhaqankiis waxay intaan wax ku cuni jiray saddexdan farood wax ku cuni jiray annaga gacanta dhanaan ku cunnaa isaga laakiin nabiga alai sl saasuu ku cuni jiray saddexdaa farood ayuu ku cuni jiray alayh slat slam qaala wuxuu yidhi wa qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alay ali slm qaalad hore saxaabiga iskale idaa saqatat haddii ay dhacdo luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa cunadii cunay qayb ka mid ah haddii ay dhacdo falyumid ha ka zuuliya canha iyada aladaa wasaqda ha ka zuuliya weyaan waliyakulha kadibna ha cuna walaa yadaca yuusan ugu tagin lishayaani shayaanka wa amara nabigu wuxuu amray an in la maruutada alqascata xeerada ama saxanka qaala laa tadruuna ma garanaysaan fii ayi acaamikum cunadiinna kii ay albarakatu barak ku sugan tahay weyaan rawahu muslim xadiikan imaam muslim ayaa wariyey xadiidkan nabigeena sal allahu aleh ali waslm wuxuu farayaa cunnada marka la cuna waxbaa dhac bariisaad dhici baastaa dhici rootibaa dhici wamaa ilaa dalik waxbaa dhulku dhici hilibaa dhici qudaaraa dhici cunnada ayada ah inaan muxuu ahay aan ibliiska looga tegin ayuu nabiga amra caleh slat slaam dhacday inaan ka daba tagna aad bay u adag si ay arrintaas u dhicin aan bac la dhigto bac nadiif iska dhigo eh, meelaha hadda maqaaxadaha waa lagu cuna badan waa nadiifiya oo waa iska nadiif marka waxaa weeyaan qofka inuu marka horeba inay wax dhacaan waa shaki ma lahan weliba haddii cuno laysla cuna ay tahay ama cunno furfuran ay tahay haaliban waxbaa dhaca waqtiga nabiga ala sl slam cunada la cuni jiray cunadan waa kala duwan yihin waqtiga cunada nabiga la cuni jir sl timiroo kala dhici jirtay timira la cuni jiray amaba rooti ayaa la cuni jiray oo kale ama hilib ishaysto kala la cuni jiray wamaa ilaa daalika baahidan aad bay u darnayd baahidan aad bay u jirtay marka laba qaradba markaa idi wa jirtay midoo horta muxuu ahay baahidii qofka baahida hayso cunnada maba ka maarmaba inta badan tan labaadna waxaa weeyaan cunnadana anwaacdeeda inay kala duwneeda laga yaaba furfurkaas uu yaraa furfurkan waa jiri jiray shaki ma lahan casiidi waxbaa jiri jiray oo muxuu ahaa la shiida wamaa ilaa daalika cala alcumuum qofka inuu ku dadaalo mu'minka ah, oo cunnada haddii ay dhacda laga daba tago oo la zuuliyo oo laga zuuliya aana loo dhibaatoon marka horeba in muxuu ah ay dhacdo laga daba taga ee wax fiican loo dhiga oo bac iyo wax nooca loo dhigta ayaa wanaag badan weeyaan tan labaadna in gacmihii wax lagu cunay muxuu ah la dhuuqa ayadna waa hadiga nabigeena calayi slat kadalika saxankii iyo xeeradii in muxuu ahay la maruudsada oo waxaa weyaan waxaa lagu ku laga fujiya oo la cuna hadiga nabigeena calayi slat slam ayada qofkii kibir yar ku jira ha ka yaabin uma dhawaan karo ya lagama yaabo maanta haddii aad intaad maqaaxad fadhiisata kadibna cunada markaa cunto aad farta afka la aado dadka madaxa gacanta saaranayan sooma waa la yaabayaan sax maaha waa hadiga nabigana alai sala slam culimada waxaan ku arkay arrinta ayada culimmadii runtii dacwadan ragga bilaabay khaasatan kenya ka bilaabay raggooda odayaasha ahaa dhaqankooda saas waa ila alaan intooda nool yacni cunadaas si kasta saxanka haddii aad isagoo saxanka buuxa laga tago sidiisii ah gacmahooda ay leefayaan cunnada dhacay qaadayaan cunno haddii la cuna oo hamba ay soo harto bac iyo wuxuu raadinaya iyo saxan waxbuu raadinaya toonka waxaan arkay nin culimmadana ka ah, xafidahullah ayaa mar qolyo carab ayaa sacuudi ka yimaadeen kadibna maqaayadahan qaaliga oo five starg ah maqaayad ka aan tagnay cunno badan ayaa la dalbay carabtuna waa taqana islaafka waa dhaqankooda inta badan hadda beryan dhaqankooda noqday eh, marka kadibna cunnadii marka la dalbay oo la keenay hudaartii iyo hilibkii iyo wixii ayaa meesha lasoo dhoobay maxaa laga cuni saasaa loo taabtay kadibna in laga tagaa la damcay sheekh wuxuu yeeray muxuu ahaa dadkii qolyihii oo waxaa weeyaan eh, weytarka u yeeray wuxuu yidhi keena safari ha laga dhiga hal shay meesha uguma tagin shaygo allah ka dhige bacdigu wataa magaaladii dhex soconnaa bacdigu saa iskaga wata oo haba yeelaata danka ma lahan ya runtii waxay ka mid tahay tawaaduca iyo dariiqa nabigeena calayi salat slaam dhaqanka lagu dhaqma eh, ayay ka mid tahay in aan laga xishoonin townkaaaad aragteenoo mxua ah intaasoo dhaqaale iyo adduun iyo ilbaxnimo haddii ay run tahay iyo wax badan baa meesha lama taqaanaan marka iska wataa bacdi saacado ayaan magaalada dhex joognay iska soconay maqaayad tag beelkala tag masjidka aad waa iska wata masjidku ataa marka dambe dad masaakiinna horrafaas intuu arkay ayuu farta ka saaray sheekha jazaku allah khayran marka waxaan kala jeedaa in arrinta ayadaan laga xishoonin oo hadyigaas lasoo noolay niminkan walaalan tabliiq maaragtay ayaa had aad iskugu dhiba arrinta ayada biryahaan aad uga xamaasaysan anagana xamaasadii aan wadnoo horay ay dib naga noqon meeshii aan ku hayna oo sidii ay ahaan jirta la yeela oo dhaqaalahan la helay iyo nicmadaan la helay yayna naga dhigan inaanu hilmaamo hadiga nabigeena caleh isalaat slaam naam naam xadiidka qaaad an abi hurayrata radi allahu anhu arda can nabi nabigeena sal allah slm qaal nabigeen wuxuu yidhi maa bacaa allahu bixinin nebiyan nabi sooma bixinin ilaa hadduu soo bixiy raca wuxuu raacay alhanama aaaabuaabtiwaa anta adigana faqala wuxuu yidhi nacam nabiga muxuu yidhi ala sl nacam anna waan raacay kuntu waxaan ahaa arcaaha mid ariga raaca calaa qaraariita santiyaala liahli makata ahlu makaan u raac jiray rawaahu buhaari buhariya xadiidkaa wariye qaraariita maxaan idhi halka qaraariitaas muxuu leegyahay meeqaa weeyaan ya haye maxaan idhi xali aan ka sheekeyn aafat lcilmi nisyaan haye ya hal dirhamya saciid baa sheegay waa hal diinaar oo loo qaybiyey toban iyo laba meelood dirhamah waa diinaar qaraariidaas marka halka qiraad waxaa weeyaan waa hal diinaar diinaarka waa shilinka dahabka ah dirhamkana waa shilinka ah. marka diinaarkaas oo loo qaybiyey toban iyo laba meelood hal ah, ayaan ku raac jiru nabiga aleh salaatsalaam ee ahlumakan ugu raac jiray waad aadiabuaari wariyey kuntu waxaana arcaha mid u raaca calaa qaraariida qiiraatyaalo ama santiyaalo liahli makan ugu raac jiray rawahu lbukhaari xadiidka lix boqol iyo tobanaad wacanhu waxaa lagu wari abu hurayra radi allahu tacala canhu arda can inabi nebigu wuxuu ka wariy sal allah alay slam qaal nabigan wuxuu yidhi low duciitu haddii laygu yeedho ilaa kuraacin mijin aw diraacin amaba dhudhun weliba neef ari inuu yaha laga yaaba la ajabtu waan ajiibi lahaa oo dhudhun ayaa nabi allo lagu siinaya amaba mijin ayaa lagu siinayaa haddii liigu yeera oo xaafad fulaan ayaa lagaa siinaya la yidhahda waan ajiibi lahaa wala uhdiya ilaya haddii liisoo hadiyeeyo diraacun dhudhun ama garab dhudhun weyaan dhudhun cafwan ow kuraacun amaba waxaa mijin la qabiltu waan aqbali laha yuu nabig le sal allahu aleh waslm rawah lbuhaari waxaad garanaysaan haddii maanta qof la siin kara cunno maxaa weeyaan agteen jabcan jeelah anjeera muxuu ahaa ama jab jabaati ah. jab jabaati waa wen yahayba waliba khaasatan baryahan jabaatiga waa aad baa loo weynayay marka waxaa weeyaan in yar qofka amaba cantoobadoo timira ah, oo kale haddii lagu yidhaha sheekh martiqaad waan ku martiqaadaya cantooba timir ah, aan kugu martiqaadayna keen tolof istiradan adayna ma raa'aysa ayib <laughs> nabiga alai sla inuu baahan yahy ma aha inuu u baahan yahy ma aha laakiin ijaabatu dacwa iyo tawaaduca nabiga mxuu ah, qabay arinta cadaynaysaa weyaan rawahu buhari xadidka buhari ayaa wariyey xadiidkii aad an anas bn malik radi allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi anas kaanat waxay ahayd naaqatu rasuulilah rasuulka allahashiisa sala allahu aleh ali wasalam nabiga allahashiisa waxay ahayd alcadbaau magacaas lahayd cadba la dhihi jiray laa tusbaqu midaan laga hormarinay ahayd aw laa takaadu midaan sigin tusbaqu in laga hormara fa ja'a waxaa yimid acraabiyun reerbaadiyaa calaa qucuudin qurbac saaran qurbac qucuudka waa neefka geela ah oo weliba labka ah oona yar weeyaan fa ja waxaa yimid acraabiyun nin reer baadiya calaa qacuudin qurbac saaran oo lahu isaga uu leeyay fasabaqaha kadibna hasha cadba aa ka hormaray weyaan fashaqa waxaa dhibay dalika horumarka asaga cala lmuslimiina muslimiinta aad buu xataa carafahu ilaa uu ka garta annabiy nabiga wejiga saxaabada ka gartay arrintan aad u dhibsadeen oo nabiga xashiisii cadbaheed oradka badnayda qurba ayro reer baadiya ad ka hormaray aad ba u dhibta weyaan fa qaala nabigan wuxuu yidhi sal allah alay slam ah oo muxuu ahaa sugan cala allahi alla weyne subxaana wa tacaala anlaa yartafic inuusan kor u kicin shayun shay oo min addunya adduunyada ka mid ah ilaa wadacahu ilaahay uu rawahu lbuhaariy buhari ayaa wari hadda maanta nin baa madaxweyne tusaalahaan berri waxad arkaysa isagoo laweyna midbaa wasiir ah waa sidii oo kale midbaa mb ah waa sidii oo kale midbaa gobnatoore ah waa sidii oo kale midbaa dhaqaalo badan hayst berri waxaad arkaysa isagoo muxuu ahaa bismillahilawaryaaba muxuu intee wax lagu sheegay wahaakada nin wax koru kaco adduun ku saabsan ma jira haddii xataa qofkuusan wax beelin waxaa dhaafini meeshi ma taqaanaan jiraa dhaafini waxaa dhaafini ma taqaanaan gabo waa dhaafini waxaa dhaafini ma taqaanaan almowt geeridaa dhaafini wax alle wax koru kaco adduunkan ku saabsan ma jira ilaa dhulkaay ku dhacaan xaq ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ahaaday weeyaan nacam rawahu lbuhaari marka shali cadba way ordaysay ayadaa u horraysay ilaahay xaggiisa xaqa ah in maanta hoos ay u dhacdo oo qurbacaas ninka reebaadiya u ka hormara weeyaan saas marka qofka inugu xisaabtama maanta haddii aad iyo khayr ku jirta berri u diyaargarow inaad muxuu nicmadaas adduunka wixii ku saabsan khaasatan ayan meesh joogin wix aakhira iyo diin iyo ku saabsan haaliban waxaa laga yaaba qofkii rabbi subxana wa tacala inuu xifdiyo hadduu ilahay uu ku irsaaqa subxana wa tacaala alkhlaas idaa razaqahu allahu caza wajal alkhlaas inay u baaqi noqota laga yaba asna malakumoodaan u daynayn haramaan u daynayn cuduraan u daynayn asna nacam baabu taxriimi alkibri kibirka xaaraannimadiisa ayuu u baab yahay iyo walicjaabi qofka inuu isaga iscajabiyo isaga aad isla dhaca isagaa isictiraafi marka hore intaanan meel kale la gaarin isagii ayaa isla yaabi oo qiimaha uu leeyahay dhaqaalaha uu leeyahay dadnimada uu leeyahay aftahanimada aqoonta uu leeyahay dadka sida dhex muuqda wamaa ilaa dalika asaga horta iscajabini kadibna waa kibraya kibirka iyo mxuu icjaabka waxaa horay oona daran sii daran ijaabka kibirka sida badan muqaarana ayuu leeyahay oo waxaa weyaan markuu kibir waxaa weyaan abnaas qabdu naas oo dadka xaqiritaankiisi waxbaa meesha imaani laakiin ijaabka iyadoo xataa qof uusan la joogin qof aa u jeedin isagaa horta mxuu ahaa wax weynisu arki marka waxaa sii sarreeya oo khatarsan oo sii culus oo kibirkana u yahay muxuu ahaa aar xijaabka naam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wa tacala tilka taasayto waa la tilka taasayto addaaru waa daar alaakhira ee aakhira weeyaan waa jannadii najcaluha waxaan u yeelaynaa oon siinaynaa liladiina akhyaartii laa yuriiduuna aanaan doonaynin culuwan kornoqosho iyo sarmar filardi arlada dadka ay ka sarreeyaanoo mxuu madaxa kaga fadhiistaan walaa fasaadan fasaadna adduunkan aan ku dhex doonaynin dadka inay fasaadiyaan adduunka fasaadiyaan khalqiga fasaadiyaan waalcaaqibatu cirabwanaagna waxaa iskala lilmuttaqiina muttaqiinta u sugnaatay weyaan muttaqiinta ayaa iskale kuwa alla ka baqa subxana wa tacala qaala allah waqaala tacala alla wuxuu yidhi walaa tamshi ha soconin fi lardi arlada maraxan kibir iyo santaag iyo raaxraaxa iyo batar hagu soconin weyaan nacam walaa tusacir ha leexinin oo saas ha u dadbin khadaka dhafoorkaada linnaasi dadka ha muxuuaha saas ha ugu dadbin weyn kibir qofkiia kula hadla markaasaad isagoo halkaa muxuuha wejigaada jooga saas aad ugu dalbaysaa oo muxuuha intaad inaad wejigiisa aad fiirisa ayaad ka santaagaysaa walaa tusacir ha u dadbin khadaka dhafoorkaada linnaasi dadka ha u dadbin walaa tamshi ha soconin fil ardi adada maraxan kibir iyo isrogrogrog yaa tabaturka weyaan maraxan tabaturka waa qofka inuu mxua ah isrogrogo markuu socona dad sooma ad markay socdaan isleda bismi illahi raxmaan waxaan macaaga amiso bini aadam allaha alla weyne laa yuxibu inkastoo aad u yaraatay aad u yaraatay beri dhexdaas ay aad jirto weliba dadka burbuuran iyo oo dhaqaalaha badan haysta oonan diinta lahayn ayaa u badnaan jiray intay mxuu aha isku taagaan dhexda aad loo xirta si fiican kadibna qofka markuu socdo asleda bismi illahi raxmaan raxiim qofka mamu kala haraa ya ina allaha alla weyne laa yuxibu kulla mukhtaalin faan badane weliba faankaas mukhtaalka kan ku faan ayaa mxuu loo isticmaala fakhuurin faan badan weeyaan ilahi subxana wataala ma jecla hadduusan ilah jeclayn yaa jecel marka shaytaan baa jeclo wamacnaa walaa tusacir khadaka linnaas macnaheeda waxay tahay an tumiilahu inaad dhafoorkaada leexiso owa bihi dhafoorka aad mxuu aad la jeesata weeyaan can innaas kala jeesata takaburan aad ka weynaynaysa calayhim dushooda walmaraxuna adtabaqturu waa socodka mxuu ahay lagu faana kaas weyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaaday qaaruun min qowmi muuse qoladiisa ayuu ka ahaaday oo ree muuse qoladiisa oo niminkii reer bani israiil ayuu ka dhashay weyaan fabaqaa wuu qooqay wuu kibray calayhim dushooda wa aataynaahu waxaan siinay allah subxana wa tacala wa aataynah waxaan siinay hu qaaruun waxaan siinay min alkunuusi bangiyaale iyo maal waxaan siinay maa ayaan siinay inna mafaatixahu furayaashiisa latanu'u ay ka cajista oy ku culsaato bilcusbati dhallinyaro iyo koox ulilquwati weliba awood u saaxiiba furayaashii makhaasinta ayaa waxaawey waxay ku culsaanaysaa dad koox aad u xoog badan id waqti qaala uu yidhi id waqti qaala ay yidhahdeen lahu isaga qawmuhu qoladiisa ay u yidhahdeen laa tafrax warniyahu ha farxin faraxa kibirku ku jiro ayuu loola jeeda weyaan faraxan waa faraxun maca kibrin waa farax kibir wata weyaan laa tafrax ina allaha alla weyne laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa muxuu ahay faraxa kibirka wata farxa ilahay ma jecla weyaan ilaa qowlihi ilahay qowlkiisa ilaa laga gaaro subxaana wa tacaala iyo wa bidaarihi daartiisii iyo adduunkii u lahaa alarda arada ayaan la goynay weyaan ilaa laga gaaro weyaan lidalika qofka hadduu kibiro ood isweyneeyo ood socod isku weynay ood maar isku weynay ood muxuu u malaya isaga inuu wax walba gacanta ku haya khasbigaas ayaa u dambeeya weeyaan siduu rabbigeen sheegay subxaana wa tacaala xadiidka aad waan cabdilaahi amaba macnawi ha noqdo khasfiga ama ha noqdo mid maadi ah sida qaaroon ku dhacday amaba caajil ha noqdo oo mid degdeg oo hadda ku dhaca amaba aajil oo aakhrana loo dibdhiga weyaan ay qubuurta ciyadan bilah xadiidka aad waan cabdillahi bn mascuudin radi allahu can inabi nabigu wuxuu ka wari sal allahu aleh ali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi laa yadkhul jannata jannada allama gala man kaana qofku u ahaaday fii qalbii qalbigiisa mihqaalu daratan dhulcasa qadarkeed oo min kibrin darada wax yar wax wiira la yihahda darada hadda cilmiga darada waa la sheegaa laakiin wax yar wey qaruur wax yar bacaad wamaa ilaa dalik dhulcasa ay dhihi jireen culimadii hore marka darada cilmu dara wax yar wax wiir waa intaasoo kale qofka qalbigiisa kibir ku jira jannada alla inuu gala lagama yaabo ayuu nabig ala sla slam ciyaadan bilah war bal kibirkaan iska fiirina marka kibirka wuxuu yahay waa noo sheegi doonaa cuqdada iyo xasadka way kala yihin cuqdada qofka waxaa laga yaabaa inaad qalbiga wax ugu haysa ood muxuu ahaa aad eh, maruu muxuu aha jug ku siiyey salaadii oo kale ama waxbuu kaa yar dhacay cuqdada kaas xarash aan u haya xarash xarash waa muxuu aha cuqdada mogta kibirkana waxaa weeyaan adigoon xataa qof waxba aan ummaddan dhanba adoon xataa aqoonin ayaad kor xataa inaad wejigooda egto aad ka santaagaysaa saasaad u fiirinaysaa ya saas waa kibirka marka halis waa wax aad u culus waa kibirka dad noocaa soomaadan arkin way jiraan dad u samaysansilada waa u samaysan yahan geliba xitaa socodkii si u qolqolocina qofka iyo siduu yahay iyo dhibka inkastoo laga yaabo dadka qaar ilaahay baa u khalqi subxana wa markaasa waxaa loo malay inuu kibraalow inuu yahay nin kibir badan inuu yahay lakiin ma ahan sida dhabta waa si loo khalqi laakiin qofka hadduu noocaas marba loo sheegay inuu asna iska raadiyo inuu muxuu sifada kibirka si aad ugu muuqanin waa arrin loo baahan yahay marka kala duwan kibirka waxaa weeyaan waa waa waa labadaba horta qalbiga ay ku dhacaan inta badan laakiin kibirka sabab la'aan waa laakiin cuqdada waxaa laga yaaba qofka inuu sabab ay leedahay inay sabab leedahay laga yaaba nacam haddii sababta ayada qofka asaga cuqdada kibirkana haaliban qof kama zuulay waa si kasta ahay la soconaya laakiin cuqdada waxaa laga qofka haddii qofkii aad raalligarayo oo qofkii aad mxuu ahay dhibkii laga tirsanay mxuu aha meeshii aad ka baxa amaba ilah darti inu iskaga laga yaaba mar intaad wacdi dhegaysto iyadoo la wacdina cuqdadii dhibaatada ay laga sheekayna intuu maqla uu kadibna islaamka dham iska cafiye laga yaaba lakiin kibirka mushkiladu waa kibirka faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina rajula ninka ama ninba ama ninoo dhanba ina rajula ama ninka yuxibu wuxuu jeclay an yakuuna inuu ahaado awbuhu maradiisa inay ahaato mid wanaagsan wanacluhu kabtiisana xasanatan mid wanaagsan inay ahaato jecli inteena nin xaraga rabin miyaanu jir oo maya nin walba khamiiskiisi iyo shaarkiisi iyo wiiisi kabihiisi inay wanaagsanaadaan wa iska raba cimaamadiisii nacam arrinta ayadama kibira marka qaala nabigan wuxuu yidhi sal allah alay allaha laweyne jamiilun waa aad buu badan yahay rabbi subxana wa tacala yuxibu wuxuu jecel yahay aljamaala quruxdana aad buu ibibibirka waxaa weyaan baru lxaqi xaqa oo mxua la diido oo la riixo la dafciyo o tan labaadna iwaqamtu naasi dadka oo la yaso ibir hadday arabto waa taas marka ibir miyaad rabtaa sifadiis waa dadka oo la yaso ibir waa qofka dadka yasa waa kibrilow kow ta ayada waa ninka aan jannada alla gelayna subxana wa tacaala kadalika xaqi markii loo keenan inuu mxua qofkii gacanta ku dhufta oo dira nagala tag inuu yidhaahda kibirka waa labadaas mid ka qofka laga helo waa kibirlow wa calayhi jannada aan lama gala ayuu nabig leh sal rawahu muslim xadidka imaam muslim ayaa wariyey batrulxaqi dafcuhu xaqa oo la riixo weeyaan oo la celiyo iyo muxuu aha celin la celiyo calaa qaa'ili qofka xaqa sheega oo lagu celiyo wa qamtu naasina ixtiqaarum dadkoo la xaqiro weeyaan xadiidka aad wa can salama bn lakwac radi allahu tacala ana rajula nin baa akala cunay cinda rasulilah rasulka agtiisu ku cunay bishimaali bidadiisu ku cunay intuu cunada soo qaatay ayuu nabiga agtiisa bidxda inuu ku cuno bilaabay faqala wuxuu yidhi nabigan ala sl slam kul biyamiinika warniyo midigt ku cun gacanta midigt wax ku cun qaala wuxuu la astaiicu ma awooda qaala wuxuu yidhi la istatacta ma kartid ma awoodid maa kama reebin ila alkibru kibir moo in wax kama reebin qaala raawi wuxuu yidhi famaa rafacaha ninka kor uma qaadin ilaa fiihi gacantiisi mxuuaha afkiisa kor uguma qaadan weyaan mar dambe gacanta ilah wuu angeji subxana wa tacala ama waa go'day rawahu muslim waa khatar arrinta marka xadiidkii aad وعن xارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه qال وxuu yhi xارثة samictu waxaan ka maqlay rasuulka alle ka maqlay salى الlaه عليه وaلي وsلم yquulu rasuulka all isagoo lah alaa hooye alaa أhbirku ma idiin sheega بأhli الnaar ahlnaar ma idiin sheega kulu cutullin waa qalifsano dhammaantiis waa kii addaan ka sheekaynay midka qamarjiga ah oo on soo taagin maaragtay kullu cutullin jawaadin ee aruurin badan oona diidda badan jawaadka laba sifa ayaa muxuu ah lagu tilmaami karaa xoolahana wuu aruurinayaa oo xoola raadis soo aruuri inuu shilin ka baxana ma ogola waa jamuuc manuuc waa jamcinaya wuuna diidaya jawaadka kaas weeyaan ciyaadan billah mustakbirin oo haddana iskibirsiiyo saddexdaad sifa qofka kulansada waxa weyan waa ahlu naar ayuu nabiga sal allah aleh ali waslm muttafaqun caleyh waqad taqadama sharxuhu fi baabi dacafat اlmuslimiin wanoo so hormar xadidkaas xadiidkii aad an abi saciidin khudri radi allahu tacala canhu arda can inabi nabig wuxuu ka wari sal lah slm abi saciid qaala nabigan wuxuu yidhi ixtajat waxaa dooday aljannatu janna iyo wanaaru naar ayaa doodeen faqaalat inaaru naar waxay tidhi fiya aniga waxa igu sugan oo igu jira oo igala aljabaaruuna kuwa waxaa weeyaan awooda badan awoodana wax ku dulmiya jabbaarka waxaa weye laba sifu kurumsaday waa qof xoog badan ama maala ka xoog badnaado amaba jir ahaan uu badnaado haddana dulmi badan jabbaarkaas ayaa la yihahda weyaan wlmutakabiruuna kuwa isweynaysiiyo wa qaalat waxay tir aljannatu jannadana fiiha aniga waxa igu sugna ducafaau nnaas dadka ducafadooda masaakiintooda iyo dadka mxu tabarta daran ayaa igu sugan inugu masaakiinu masaakiintooda weyaan faqada allahu baynahuma ilahay baa kala xukumay muxuu yidhi ilahay marka inaka adi aljannatu jannoy ramatii naxariisayda ayaa tahay arxamu waxaan uga naxariisana biki adiga man ashaau qofkaan doono wa inaka adigana annaaru naari cadaabii cadaabkayga ayaa tahayoo ucadib waan ku cadaaba biki adiga man ashaau qofkaan doono walikulaykumaa labadiinaba waxaad igu leedihiin calaya dushayda minluha inaan buuxiya rawahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasul lah sal slam qala nabigan wuxuu yidhi laa yandur allahu alla ma fiiriyo nadra raxma walaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa man qof ma fiiri jara jiiday izaarahu hosguntigiisa baran kibir dartii uu u jiiday weyaan muttafaqun calayhi aalisku waafaqa xadiidkana weyaan xadiidka aad wacanhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali slam alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilahay lama hadla yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim ma tahiro walaa yanduru ilahi mana fiiriyo walahum cadaabun aliibun cadaab aad u xanuun badan ay leeyihiin shaykhun zaanin nin oday ah oo duqoobayo zinaalo waciyaadan bilah iwa malikun kadaabun nin boqorah oo haddana beenaala ah acuudu bilah wax ku xambaara lamaadka iwa caa'ilun nin faqiir ah oo miskiin oo mustakbirun santaaga oo iskibirsiina rawahu muslim saddexdaas ilahay ma fiiriyo subxana wa waxyaran ka tuuraya raalli hada ayib waa fiicanta waaba barkaan la tukani waxyar ukaadiy ukaadiy waxyar marka nacam waaba wax noo fiican mata xadiidka aad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay slam aaa laa yukalimuhum allahu ilahay ma fiiriy yowma alqiyaamati maalinta qiyama walaa yuzakiihim mana dahira walaa yanduru ilayh mana fiiriyo walahum cadaabun aliimun cadaab aad u xanuun badan ay leeyihiin shaykhun oday zaanin iwa malikun boqor kadaabun iwa caa'ilun faqiir mustakbirun rawah muslim wacanhu waxaa la wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam alcizu sharaf izaari waa huskuntigayga walkibriyau kibirna ridaa'iga waa mxuah go'ayga weeyaan faman yunaasicni qofki igula murmo igula doodo fiiya aniga cafwan fii waaxidin mid oo minhuma labadood ka mid a ah, faqad cadabtu waan cadaabay ama waan cadaabaya rawahu muslim imam muslim ayaa wari xadidka aad wacanhu abi hurera waxaa la weri ana rasul sl sal allah aleh ali waslm qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti i goor rajulun nin yamshi uu socdo fii xullatin isku joog tucjibuhu ay cajabisay nafsuhu naftiisa ay muxuu aad ula cajabay murajilun ra'sahu madaxiisana muxuu u shanleeyey yakhtaalu uu ku kibraa socodkiisa yhtaal uu ku kibra u mxu ku faana fii mashyatihi socodkiisa id khasafa allaahu bihi ilaahay baa wuxuu la gooyey arlada weeyaan fa huwa isagii yatajaljalu wuu wilwiloomi fi lardi arlada ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyama laga gaara weeyaan aniswa muttafaqun calayhi murajilun ra'sahu ay mumashituhu shanleeyey yatajaljalu biljiimayni laba jin la aqhriyo ay yaquusu wayanzilu uu degayaa uu sii dhex tiimbanaya arlada weeyaan xadiidka u dambeeya cashirka insha allahu tacala Eh, xadiidka aad an salmt mlka radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi slma qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem rajulu ninka kama zuula yadhabu inuu mxuu ah, la tago binafsihi naftiisa oo kor qaado weya naftiisa kor qaado yadhabu ay yarfacu binafsihi naftiisa oo kor la aada xataa yuktaba ilaa maa looga qoro fi ljabbaariina kuwa jabbaariinta ah. oo haddaan ka soo sheekaynay oo waxa weyaan awood iyo dulmi isku darsaday fayusiibuhu kadibna uu asiiba maa asaabaum wixii asiibay rawahu tirmidi imaam tirmidi ayaa xadiidkaa wariyey wa qala wuxuu yidhi imaam tirmidi xadiiun xasanun xadiidkan waa xasan weyn yadhabu ay yartafic wayatakabar weeyaan intaas waxaa nooga eg insha allahu tabaaraka wa tacaala cashirkii labaatan iyo lixaad